bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii afartan iyo shanaad ee ka mida min kitaabi الnikaaxi wa tawaabici walwaaxiqih waxaan ku soo jiray xadaanadii xanaanayntii ilmaha ilmaha marka maxduunka ah ee la xanaanaynayo ilmo yaroo sabi ah oon weli wax kala soocin iyo sheekhu wuxuu usoo qaybiyey mumayiz wax kala soocaya toddobiyo ka badan meelaha gaadhay kaas axkaamtiisii baa inoo dambeeyey kaa axkaamtiisii baa inoo dambeeyey wاlmumayizu in iftaraqa abawaahu kaana cinda man ikhtaara minhuma fain kana fii axadihima junuunu aw kufru aw riqun aw fisqun aw nakaxat faاlxaqu lilآakhari halkaasaynu ku joognay sheekhu wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala calayh wayukhayaru waa la dooransiin ilmihii mumayizka wa kala sooce wa kala garanay bayna ummin wa jaddin awow iyo hooyaa la kala doornasiin kuu la noolaan lahaa maxaa yeeley awowgu booskii aabbuhu taagan yahay hadduu marka keligii noqdana wuu qaadi lahaa ilmaha oo xanaanayn lahaa dhaxal iyo wilaaye iyo intuba la wareegi lahaa mar hadday marka asagii hooyo kulmeen ilmuhuna ilmo yaroo uusan ahayn aan weli wax kala soconn wax kala sooco wax kala garanhayo nin weyn ah marka ayadaa cidduu la noolan lahaa awowgii hooyadii waa la kala dooransiin wey wakadaa sidoo kale waxaa la mid a akhun wa cammun maca ummin walaal iyo adeer oo hooye la jooga akhun wa cammun aw cammun maca ummin baa loo jeeda maxaa yeele hadduu yar yahay oo uusan waxba kala soocin hooyaa markaa iska lahayd xanaanadiisa laakiin hadda waa ilmo mumayiz ah tarbiyo u baahan oday uu ka cabsado u baahan dhagaabin iyo dhangad u baahan duqda waxaa laga yaaba inuu xorba ku qoysaninba marka isagii marka iyada waxaa la dhihi kala dooro walaalka inaad la noolaan iyo inaad adeerka la noolaan ama hooyada ala kala dooransiin sidaasayna bacdu saxaaba ay sameeyeen wadaadkii la odhan jiray cumaara aljarmi yaa wuxuu yidhi khayaranii caliy bn abi aalib radi allahu tacaala canh bayna ummii wa cammi sayidina cali khilaafadiisii ayaa anoo wuxuu hi toddoba jir ah oo fii riwaaya sideed jir ah ayuu wuxuu i inaan hooyada la noolaado iyo inaan la noolaado adeerkay adeerkay uma qaala liakhin asqara minii wa haada ayضan low balaga mablaqa haada la khayartuhu mid yaroo iga yaro walaalkao yanna wuxuu ku yidhi kan laftirkiisu hadduu kan meeshuu gaadhay soo gaadho waa dooransiinhayaa inuu hooyadii la noolaanayo in aabbihii adeerkii ula noolaan marka aharka cabdirasaaq iyo ibn abi shayba saciid mansuur shaafici bayhaqi jamac min ahlicilm baa soo saara waxaana marka looga qiyaas qaata hawsha hooyada iyo casabada kale adeer baa hadda la sheegay in adeerkaa lamida walaalkaa lamida awowgaa lamida casabaadkaas inay adeer lamin yihiinoo ilmaha mumayiska ee sabiga markaasi ama toddoba jira ama sideed jir ama ka badan cinda in la takhyiirin karo oo door la siin karo ayaa laga qaatay idaa balaqa sina tamyiiz ama intii ka horaysay hooyaa ku xaq leh marka haddaysan guursanni waa inaga soo mar aw abun aabbe maca ukhtin aw khaalatin fi اlasaxi wayukhayaru weeye bayna abin aabbe inuu inta ka dhaxaysa iyo maca ukhtin aw khaalatin fi lasax haddaynu qabsanno lianna kula minhuma waa qaa'imun maqaamu اlummi baan leena annagu maxaa yeelay khaaladu waa bimansilati اlum kama fi اnas naskii fi saxiix ad garanaysaan ukhtanu hadde waa hooyo walaashaa weeye xag hooyana ka imanayaan ilmuhuna hadda ilmo yaroo ma aha naas la nuujinhayo hooye aan ka maarmaynina waa nin hooye ka maarmahaya oo tamyiis gaadhay oo wax kala soocay aw abun maca ukhtin aw abun maca khaalatin filasax haddaynu qabsano saasay ka dhiganta haddaba fain ikhtaara hadduu doorto <clears throat> axadahumaa midkood ilmihii wax kala soocayaba wuxuu doortay labadii awow iyo hooyo mid doortay hooyo iyo walaal buu mid doortay hooyo iyo adeer buu mid doortay aabbe iyo walaal buu mid doortay aabbe iyo habaryar buu mid doortay fain ikhtaara axadahumaa midkood hadduu doorto uma intaa kadib ikhtaara alaakhar haddana kii labaad buu doortay xuwila ilayhi waa loo wareejin wuxuu idhi aabbahay baa noolaanaya haddana wuxuu hi n n maya hooyadii waxaan la noolanaya ii sheeg habaryarta walaahay tan baa loo day maxaa yeele ikhtiyaarkiisa iyo asaga doonidiisa iyo rabitaankiisaa la qadarinay waa nin mumayis oo wax kala soocay marka waxaaba laga yaabaa marka hore intuu xisaaba isku dhufsaday inuu yidhi waxaan la noolanhayaa aabbahay kadibna ushi duqa iyo howlihiisi iyo islaantii uu qabi xisaabo u xusuustay uha matal walaashay baan la noolaanaya habareertay baan aadaya iyadaa i roon marka la dhihi maayo hadaaye baad agga tidhi lagaa dhegaysan mawshu ma waa loo dayn wey maadaama aan la wareegayna asaga rabitaankiisii kulo meeshu u bato xugiila ila waa loo wareejinayaa lianna alikhtiyaara ilaa shahwatihi isaga rabitaankiisa iyo damaacigiisu wax ku xulan yahay mar hadduu mukhayar marka uu yahay nin gaadhay sina tamyiiz fain ikhtaara alaba aabbihii hadduu doorto haddaba hawshu soo dhammaantay aabbuu doortay yaa dooranaya in ikhtaara alaba aabbihi hadduu doorta dakaru ilmo lab kuray baa doortay aabbihii inuu la noolaado gabadh ma aha lam yamnacu aabbaha u diidi maayo wiilka asagaa ziyaarata ummi hooyadii inuu booqdo caruurtii wa dooranaysayba wuxuu noqday wiil wiilkiiba wuxuu doortay aabbihii la noolaado aabbihii inuu la noolaado hooyadiina markaa haddee waxaa weeye waa nin weynaadoo tamyiizo wuxuu ka doortay aabbihi inuu la noolaado haddaba ma aabbuhu lama ogolo wiilka inuu u diido hooyada inuu soo booqdo oo uu tago xilliguu doono uu booqdo maxaa yeele cuquuq baa meesha ku jira ilmuhu hadda maadaama la carbinayo la tarbiyaynayo haddii waalidkii midna loo diiday midna loo fasaxo cuquuqulwaalidayn baa ka iman khatar wey wuu fasahaadahaya adiga markaad hooyadii ku dirtana waagi dambe ku goyn doonaa adiguna waa waana qacu raxim wey lamana ogolahade waalid hooyaana u daran wayamnacu aabbuhu waa reebi karaa unhaa mid dig aabbihii hadday gabadh doorato gabadh yar baa layidhi oo sideed jir ama toban jir aabbaha hooyada kala dooro keed la noolaan aabbahay baan la noolaan bay ti idan aabbuhu markaa wuu u diidi karaa gabadha yarta bixitaanka waa ka istaagi kara laakiin duqdu ha timaado gabadha yarta waxa in lagu ababiyo inay guriga joogto dadka aysan dhexgelin oysan suuqa wareegin oo gaalaabixidda aysan baranin xishmad ay ku qaangaadho ku ah, ababto gurigaa fadhido maqabiyo noqoto waqarnadaas iyadoo yarba lagu dhagaabiyo oo caqiida ku duuban ay noqoto fuqahadu halkaasay ka hadlaayaan ma aha macnay uma jeedaan hooyaa lagu caasiy macnahaasay fiirinayaan waana macno sax ah wayamnacu waa diidayaa unha midda dig waa diidayaa min alkhuruuji min aziyaara ilaa ummiha ayb walaa yamnacuha hooyada u diidi mahayo walaa ymnacu hooyadii ka mancin mahayo dukuula gelitaan calayhima cala اlأnثى wاakri xaala kowniha zaa'iratan ay booqanayso aabbuhu ama gabadh ha doorato ama kuray ha doortee hooyo xilligay doontay soo booqan karta way u iman kartaa ayadu wixii laga naqaasha waxay ahayd ilmaha bixidiisa laakiin hooyadu in iyadoo zaa'irada u iman karto caruurteeda taasi muran mala dafcan liuquuq dafcan dafcan lilcuquuq kama mara ayb haddaba ziyaarada iyadoo soo booqanaysay caruurteedii hooyadii waziyaaratu maratan fii ayaamin ziyaaraduna hal mar bay noqon dhowrkii maalmoodba laisqartaagnan mahaye moogta waa la kala tegey ninkan iyo oday islaamta waa isfureen wiilkan iyo hooy aabbihii hooyadu waa kala dhaqaaqeen wain iftaraqa waa inaga soo maray abawaahu la kala teg wax isu haya ma jiro marka laysku badan mahaye dhowrkii beriba mar carruurta soo booqato leanna khalwa iman karta dadkan waa kala tageen marka haddii laakiin la isqartaagnaado taa ziyaara ma aha wada degan yahay taa ma aha mafhuumu ziyaara la taxqiijinayo ziyaara waa maxay waa inaad dhowrkii yaraan ama bishiiba ama sanadkiiba mar ruuxu ilmaa u timaado laakiin haddaad faaka igu soo kalaado oo berri igu soo kalaado oo beri dambe igu soo kalado miyaday booqanaysaa mise waxaa wey nin ila degan baaba tahay booqasho ma ah booqasho ma ah walaa yamnacuha hooyada u diidi maya dukhuulan calayhima cala alunha waاdakari zaa'iratan xaala ay booqanayso caruurteeda waziyaaratu takuunu maratan fii ayaam saasuu u jeedaa xamalan bilcurfi xaggeen ka qaadanay daliilkeeda waa curfiga dhaqanka ziyaaraha sidaa ah mafhuumka luqowgana ziyaara waaba sidaa ayb aynu iskaga tagna wuxuu ihi sheekhu fain marida labadii ilmood hadday xanuunsadaan ilmihii yaraa aabbihii la noolaa ee wiilka ahaa ama gabadhii aabbaheed la noolayd ee yarayd baa xanuunsadoo jirada bukooday falummu hooyadaa awlaa ku mudan bitamriidihimaa inay baxnaaniso inay marliso oy kor joogto oy u adeegto hooyaa ku mudan aabba haddee ilmo xanuunsada ku rafaadiba habeenkii lamaba soo jeedi karaba madaxa dilaaci ayb laakiin hooyo hawsha hawsheedi liannahunna absaru wa asbarti an soo mara wey falummu hooya awlaa ku mudan bitamriidihimaa wa akhdan min almaslaxa xubanka ka qaani maslaxada maqsuudkii xadaanada iyo danaynta ilmaha waxay keenaysaa cidda asaga u roon in dhankeeda la maro in dhankeeda la maroo loo daayo maxaa yeele markuu ilmuhu xanuunsan ilmu wuxuu ka dhigayo ilmo yaroo daa'imaa uu ka dhigahaya markuu saqiir yahayna waxaa mudnaa hooyadii saasaa dib loogu celinaya fain radiya hadduu ku qanco bihi fii beytihi in lagu eh, baxnaaniyo gurigiisi fadaaka falamru waadixun falaa nuqnuuqa fiihi wey wailaa haddii ku qanci fa fii beytiha gurigeeda lagu xanaanin oo lagu baxnaanin ilmaha hadduu odaygu ku qanco in haweenadii ay timaado hooyo timaado oo wiilkii meeshuu ku bukay gurigiisa ay ku baxnaanayso ama gabadhi meesha ay ku baxnaanayso dhib ma leh khayr waa isagaa doortay khalwadanbu iska ilaalin iyo iyo gabadhaasoo qaawan ama aan cawreedadu asturan inuu arko ilaalin qolba u banayn halkaa bal ku marlaysuuli ah anugu waa idin kor joogahaya fain radiya bihi tamriidkii hadduu raalli ku noqdo iyo baxnaanintii fii beytihi fadaaka wailaa hadduu ku qanci waayo raalli ku noqon waayo fa fii beytiha marka asaguna marka wuuu leeyahay markaa booqo odaygii markay ilmihii la tagto islaanta hadday ilmihii la tagto oo ku marlaysanhaya oo gurigiisa asagu u diido asagaa marka zaa'ir noqon oo u tegi ayib caggaasuu isagu maraya labada gooraba marka wuxuun iska ilaalin khalwe iyo maxduur kale inuu meesha ka soo baxo wain ikhtaarahumaa hadduu labadii doorto cafwan wain ikhtaaraha hooyo hadduu doorto dakarun fa cindaha leylan wa cinda alabi nahaara wayu'adibuhu wayusallimhu limaktabin aw xirfatin aw unaa facindaha leyla wanahaara wayazuuruha alabu cala alcaada wain ikhtaaraha dakarun hooyaa waxaa doortay lab wiil baa doorta hooyadiinu la noolaado aabbihiina waa diid haddaba marka waaya si maslaxadiisa loo ilaaliyo wiilkan waa in aabbihii hooyo loo qaybiyo facindaha leyla fayakuunu cindaha leylan habeennimo hooyadiibuu la joogay habeenka hooyadii la seexay iyadu doortay la noolow la bari hooyada cinda اlabi nahaara wayakuunu nahaara cinda اlabi maalinkana wuxuu ahaanayaa aabba agtiisu ahaanaya lanno maalinku waa maalinka waa wax la qabsado ilmaha wax la baro ee la carbiyo la dhagaabiyo ee la waaniyo ee tubta cagta loo saaro shaqadaa marka aabbuhu maalinkiibu qabsanaya hooyana habeenkaa la baryo maadaama wiilku doortay xaggeed ka qaadateen kaba soo qaadateen ninka xaasaska lahaa maalinku inuu guriga joogaa waajib ku odaygu ah mise inuu baryon baa laga raba habeenkii meesha inuu baryon baa laga raba qasama inuu galgasho ama galmagelmaysto inuu islaanta la baryon baa shardia idan marka mabiidka mabiidkii hooye xaq u leedahay amaa maalinkii marka la gaadho waa hawsha oday qaban lahaa hadday tiraa haiyo habeen iyo maalin baan u ila joogahaya see loo carbin ilmihii see wax loo bari odaygu see u tarbiyeen see loogu akhrin siradii aabbihii iyo awiyaashii iyo wanaaggii iyo dhaqankii idan xilkii odaygaa meesha ku baaba'ahay waagi dambe ilmo batraan ah oo habarkoris ah oo macno darro ah baa meesha ka soo booday mayacah mayacay marka warkaa la dhegaysan maayo lianna maqsuudku waxaa weeye muraacaatu xadi اlwalad ilmaha dhiib sida u roon baa yaa la eegahayaa oo la tixgelinaya waxaa u roon marka habeenka hooyadii inuu la baryo naxariisteedii shafaqadii baalkeedii ay hubiso maalinkana xisaab iyo ulu diyaargaroobo odaygu hawshaa uu qabsado marka waxaan ihaynaa weeye sida u roon weladka waana sida carruurta ku dhaqmaan haddi wayuadibuhu marka aabba maalin loo daaye wayuadibuhu wuu carbinayaa wayusalimu wuxuu u dhiibayaa limaktabin dugsi qur-aan buu geynaya maktabku waa makaanu tacliim maktab iyo maktibbu waa isku mid taada ama kasri ama kordhow waa makaanu tacliim meesha carruurta wax lagu baro adbinu asagu intuu yaqaana diinta ka yaqaana iyo dhaqanka wanaagsilmaha waa inuu u sheego oo waaniyo saacada la fadhiisto odaygu wakti uu siiya caruurta iyo ilmaha siiyo wabittaali uu u geeyey meel wax lagu barto wayusalimu wuxuu u limaktabin ay ilaa maktabin makaanu tacliim buu dugsi qur-aan buu geyn madarisuu geyn macadbu wax ku barto aw xirfatin ama meel ilaa xirfatin makaani xirfa meel faryaamo iyo gacanta farsamada lagu bartuu geynaya xirfa makaanu xirfa farsama yaqaan meeluu ku noqdo fundaynimo iyo baragoyn iyo birtumid iyo guryo dhisid iyo injineerin meeluu ka barto dhakhtarnimo meeluu ka barto yacni wuxuu geynayaa meeluu ka barto xirfad iyo meherad oo ku shaqaysto laakiin xirfadu waa inay timaado bacdamaa uu itqaaniyo uu sugay usuushii diinta usuushii diinta carruurtu isku mid maaha culummadu way ka hadleen masalada ilmo walba markuu hanaqaade ee uu soo gaadho sinu tamyiiz soo gaadho waa in horta diinta asaaskeeda la baro dugsi qur-aan la geeya ama adugoo macalin aad noqoto dad diinka markaad barto marka usuushii diintood u dhaqaajiso ilmuhu hadduu ilmo faahina inuu yaad aragto faahinoo cilmiga qaban hayo soo jeedo dhug leh diinkaa ku wad caalim buu noqon anfaca qaadi buu noqon anfaca nin diinta ummadda wax u noqon marka halkaasaa lagu wadi markii xooguu faataxada iyo allaahbar iyo subci khamiisad loo saxay hadduu la kadba noqdo qafalmarjac ah oon meel lau soconaynin oo goysgoys ah oo dabin oo dabshid ah laguma lugooyo hawsha laguma sii wado xoogou waxaa laga saxaa keliya wuxuu ku tukan lahaa baa loo saxa kadib waxaa loo qabt loo diraa hawsha kale uu ku fiican yahay makaanig buu noqon baabuurta sameeya injineer buu noqon guryaha dhiso wadooyin jeexa wadooyinka iyo ceelasha wuxuu noqon korontiistuu noqon xirfad kaleu ku fiican yahay ha ku lugooyin meesha ayadaa mar haddaad usuushii diinta laga saxay intuu ku tukan lahaa hawl kale iyo xirfad kale iyo meherad kale uu qaban karaa ilmaha loo diraa kulligood dadku culummada noqon mahayaa caruurtan soo wada kacday malyanka ah kulligood macallimnimada noqon karaa wax dhici kara ma ah markii in burhku lala daba taagnaado maskaxa la harsado oo silsila lagu xidxidho hawsaa waxba kama jiraan waa lugooyo cinda culamaai tarbiya aad buu uga hadlay ibnu qayim kitaabkiisa tuxfat lmawduud biaxkaami اlmawluud waana aragna hadda waagaan wax baranayno waa aragnay carruurta ahayd carruur baan arki jirnay aan maantalo suurad yar la qabadsiin layahay sidii burka loogu wado looxa loogu jajabiyo ayaguna baaba waxna aan baranin haddii ayar intii allah barta loo saxo oo adkaarta loo soxo atixiyaadka iyo faatixada loo saxo kadib lewalkaale maxaad qaban kartaan ummadda meel kale ka anfici lahaayeen nin fardafuulo faris buu noqon karaa makaanig buu noqon karaa injineer buu noqon karaa dhakhtar buu noqon karaa baahiyo badanoo ummadu wax anfici lahaa dalkeedii diinteeda ayuu qaban lahaa laakiin in meeshuun madax laga garaaco oo kulligooda kulligiin ku noqdaa wada culmo noqda socon mayso mana dhacaysaba ayb marka waa farsamaxumu midda ayada wayusallim wuxuu u dhiibayaa ilaa maktabin meeluu wax ka barto aw ila xirfatin meeluu farsamada ka barto waxbarasho diineed meeluu ka barto iyo tadiibkuna waa inaad ruuxa aqaafada guud aad barto farta kitaabada qaabka loo qoro iyo akhlaaqda guud anshaxa guud marka waxaaso dhan ba adab lasleey hadda laakiin sheekhu waa tafsiiriyey maktabka waa meesha kitaabada lagu barta asalkeedu lakin hadda waxaa loo jeedaa makaanu tacliim aw xirfatin makaanu xirfa oo meesha uu farsamada ka baran lahaa marka waa marka uu wiil uu doorto hooyadii uu doorto aw una aw ikhtaaraha una ikhtaaraha waxaa doortay weeye unhaa ilmo dhadig baa yidhi hooyada baan la noolanaya fa cindahaa leyla wa nahaara hawshu kala duwan tahay fa yakuunu cindahaa cinda alum hooyuu la joogahaya leyla wa nahaaran had iyo habeenba waa gabadh maxgay u socotaa gabadh ninkii waxbarahayo gurigu wax ku bari asalku waa sida hooyaed baa waxbari aabbaheed baa waxbari maxramkeeda waxbari halkaasa wax lagaga saxaaya meela u baxaysa iyo wareeg midna ma jiro facindaha leyla wanahaara macnahaasuu wadaadku ka hadlahaya lanna iyada waxaa la doonaya inta la asuri karo ee la dhowri karo ee la ilaalin karo dhaqdhaqaaqeeda in meel lagu ilaaliyo idan guriga hooyadeed ba jooga hadyo habeenba wixii marka usuusha diineed iyo asaasiyaadkee diintana halkeedaa lagu barahayaa wey waa hadday markaa suuro gasho hadday suuro geli weydo markaa hadde waxaa lagu qasmaya dugsiyada la aabbo wuu booqanayaa al alcaadati gabadhi hooyadee dooratay aabbu soo booqan karaa gurigii joogto ku booqan ee hooyadeed cala alcaadati sida dhaqanka ah sida qiyaasan calaa maa mara fi lwaladi dakar baynu ku soo marra sidaan bay ku soco curfigana laga qadanhayaa iyo muraacaatan limaslaxati اlwalad wain ikhtaarahumaa hadduu doorto wuxuu yidhi waxaa leey hoyadaa waata sideed jir baa tahay weyn baa tahay aabbahana midun dooro wuxuu ihi labaduba waan doortaybu hooyana waan rabaa aabbana waan rabaa wain ikhtaarahumaa uqrica waa loo qori suuragal maaha wey oo khiyaarkiisi maa la fuliyo waa mustaxiil daruuraa diidda wey daruura xisiyaa diidda in hooyadiiyo aabbihiiba u wada doorto waxay daruuraadku diidaanna waa addaruuratu waa ka maanicin sharciyin cinda alculamaa inuu sharcigu ku diiday ka dhigan mar haddaan wixii suuro gelaynin caqlan waxisan waxaa weeye ma jirto taasi waxaan furan weeye in loo qori rido loo qori tuuro id laa masiyata liaxadihima cala akhar wiilkii wuxuu ihi labada waan rabaa midkood iskama siin karo haddaanna hooye baladow kaxee wiilkii hadda waa hashkadeeye wuxuu i hooyana waan rabaa aabbana waan rabaae adaa haddii hooyee balla tag waa tarjiix min duuni murajax labaduba ha isla haystaanna waa mustaxiil maxaa soo hadhay haloo qori tuur fain lam yakhtar hadduusan midna dooranin falummu owla waxaa la hooyadaa waata aabbahana waa kala dooro waa wada doortay ma dhihin hooyadii baan doortayna ma dhihin wuxuu yidhi afkaan ka kala hayaa somal waa dh nin baa la yidhi hooyadaa aabbaha waa la wada cadaabayey kii lagu hortuuri lahaa sheeg bismillaah labaduba naar isagaa dhigi kara abaha lagu bilaabo ama hooyadaa lagu bilaabo ilmihii ti u kala qabsato soo ma waxaa le kala dooro wuu fiiriy hooyadaa soo fiirisa maanaad iga irxan wuu iska foorarsaday aabbaa fiiriy wuu ooras wuu hadli waayo maxaan dhahana fain lam yakhtar axadahumaa falummu wlaa hooyaa u mudnaan leh ayadaa markaasi lanna xadaanada asal ba ayadaa iska lahayd limaziidi shafaqatiha wa raxmatiha waliannaha abaru wa absar cafwan mar hadii marka la waayo murajix ظaahiru banaanka yeela asalkaasaan u laabanayna siyaanatan ricaayatan lxad اlwalad waqiila iilku wuuu le yuqracu iilku wuuu leey niman yo qoritu ka dhiga baasha saysan noqonin nin jeclaysi odayguna uusan u dareemin laga exday qori hala rido iilku hawshiisu hawl sahlan ma wuxuu leeya xadaanada labadu way lahaayeen ilmihiina midna ma dooranin in mid xaggiisa loo riixo xoogow cadaaladdaraa ku jirtee qorituur ha la sameeyo walow araada axadahumaa safra xaajatin kaana alwaladu اlmumayizu wahayruhu maca almuqiimi xataa yacuuda wuxuu u gudbo masalo kale safar baa labadii waalid midkood soo galay oo kuu doortay ama aabba noqdo ama hooy noqdo ilmuhu kuu doortay baa socdaalay maxaa tala walow araada axaduhuma axadu labaweyn labada waalid mid ka mid a ah doono safara xaajatin socdaal danaysi safaruu soo dana gudanayo kaana alwaladu ilmuhu wuxuu ahaanaya almumayiz wax kala soocaya waayruka wax kala soocayninba kii mumayizkaa ee toddoba jirka iyo ka badan iyo kii laba jirka ama saddex jirkaaba waayruhu waxay ahaanayaan maca almuqiimi kolba ka negi een safrin xataa yacuuda ilaa uu soo mar haddii safar yimaado kolba ka joogaa sii ilmaha asagaa safarku waa khatar badan yahay waa dhib uu ismumu ka bixi karin badda maba kara ilmuhu labada waalkolba kii sii joogay aan safraynin ayaa loo reebaya kaana alwaladu almumayizu wakayruhu maca almuqiimi xataa yacuud maxaa yeelay safarka muddiisa ha dheeraato ha gaabnaato khatarta safarka ka imanaysa dan oomaha ilmaha wey cashrigii baa ka galogay waa haladaadaya waa nin safar galay safarku waa qicatu min alcadaab baddaa ilmaha la gelin maayo hadiyo goor kajooga yaa lagu reebi kajoogaa lagu reebi xataa ycudu waa maxay de waxaa loo jeedaa waa ninkii xadaanada lahaa baa safray soo maa ninkii xadaanada lahaa ilmuhu uu doortay bimacnaa ninkii mukhtaarkaa ee la doortay baa safray ilmihii waxaa looga reebay khatar soo korodhay kii aan la doorinin baa sii hayay markuu soo laabto musaafirkii idaa zaala almaanicu maxaynu soo maray qaacidadii caada almamnuuc maanici meeshu hadduu ka baxo wuu soo noqonaya mamnuuci macnahaasa meesha ku jira aw araada axaduhuma safara nuqlatin kii hore muxuu ah safara xaajatin soo danayseeda soo waa badanta hawshaad gaaris baan gaarhaya qaxootidan gaarhaya bal waa soo maraysanaya safaru xaajatin buu ah hadda waa maxay safaru nuqla wuuba ka guuray nairobi odaygii ilmuhu yidhi waa aabbahay baan rabaa ama islaantay gabadhu tira aabbahay baan rabaa ee waxay tia nairobiba kuma hayn karo kuma noolaan karee muqdishaan u guurahaya gaaris baan u guurahaya dhadhaab baan u guurahaya safar nuqla wey أو araada aadahuma cafwan axaduhuma midkoodbaa wuxuu doonay safara nuqlatin socdaal guuritaan wareegid laga wareego makaankii laisku oga haddaba falabu wlaa falabu aabbaha wlaa bilwaladi asagaa ku mudan ilmaha inuu hayo maxaa yeelay xifdan linasabihi baan leenahay asalku wuxuu ku dul wareegaya in la ilaaliyo ilmaha mar haddii guuritaan dhaco duqdu intay la tagtay reebtad uga gelitay ilmuhuba tasoobiba dibdaba loo arki maayo ilma adeertii iyo aabbihii awowii reerkuuba ka goy waana waxa soomaaliya isku haysta marar badan waad ogtihiin baan u malay aabbihii baa loo reebay marka ayada ah xifdan linasabihi si dadkiisii iyo abtirkiisii iyo loo baro iyo awowgii iyo aabbihii iyo reerkii ayb haddii kale abtir kalu qaadan kamaandha kalu qaadanaya khatar buu gelhaya falaabu awla sidaasaa meesha ku jirta haddaad naga diidaan waxaan leenaha waa ricaayatan limaslaxati اta'diib edbinta iyo wax ka warqabidda iyo ilmaha layligiisa iyo carbintiisa yaa iska lahaa aabbe haddee aabbala-aan se wax ku soconaya marka hadduu asagii taagan yaha loo daayo xifdan linasabihi ricaayatan limaslaxati اta'diib wاtacliim ilى aakhirihi howlo badan baa jira iyo iyadoo la eegahayo suhuulaة اlinfaaq hadhow biil naguma fille iyo ilmihii baa halkan ka xanuunsanayo islaan ilma la tagtay war ka dhammaan mayso kun doolar haddaad duxeyled meel baa jaban dhakhtar baan dhiga kunkiiba waa la qaatay hirig foodaa la isgeli almuhu inuu duqu arko oo ka warqabo hawsha ku sahlanta xagga biilkii xagga xanaanayntii xagga wakaidbintii waa ogti inaad ayb kuwa yaroo ad u aadhaysato shan ah waxaan kaaga bixin ayaa kaaga bixi wiilka islaamkaa la tagtay adugu haddaad aan ahayn madadar ku falayn waa masalo kale waa masalo kale oo dan ka lahayn oo intaad iskaga tegayso waa hawl kale laakiin haddaad tahay nin xilkasa waxna haya halkii weli lala tega kaaga daran <laughs> shanta ama tobanka aad korinayso aan ka soconna wuxuu ihi bisharطi amni طariiqihi wاlbalad اlmaqsuudi qiila wamasaafatu qasrin wuxuu idhi bisharطi amni طariiqihi wاlbalad اlmaqsuud haddii safaro nuqla uu yimaado falabu awlaaso laguma dhihin hadii cidda guuraysa tegaysa aabba yahay ilmuhu asagu raaci soo maaha soo samayna soo dhihin eegnay laakiin safarkaas shardi baa loo shardiyaa aabbu uu safrahayo hooyo iskaba jooja iyadu bishardi amni ariiqihi ariiqi safar safarka waddadiisu waa inay aamin tahay aduu oday weyn baa tahay oo eh, harjadi kare ilmo yaroo carruur ah dad meel khataro mooryaan fadhido oy baashu lismayso aad mariso la yeeli maayo bishardi amni ariiqi alabi ama ariiqi safar damiirka ama aabbaha u celi ama safarka u celi dhiban bala iyo wاlbalad اlmaqsuud wa bishardi amni اlbalad اlmaqsuud beledka u guurahaya uu geynhaya xamar oo kale ama gaariso oo kaleana waa inuu beled aaminayo oo ilmuhu uusan ku dhibmadoonaynin tafaadiya min alkhaطari khaarka khatartaasa yaa laga ilbaadsanaya oo laga leexanaya qiil baa wuxuu le intaa besa maa shuruud saddex ka dhiga wa masaafatu qasrin masaafatu qasr inuu safarku dheya waa la shardiyaabu safarku u safrahayo ee ilmaha asaga lagu siinayo aabbuhu waa inuu dhan meel fog oo masaafatulqasr oo kale ah. laakiin hadduu ka guurahayo nairobi una guuraya tiikoo kale ilmahana hooye ay haysatay hooyaa loo dayna al tiika ka soo boqo wiilka ka warqab halkaa ka dhagaabi maxaa yeel masaafatu qasr mar dhano ku qaadan maysd weeye ayib waa in meeshu fog tahay waliba waxay leeyihin marba haddii la kala yardurko hadday doonto aysan noqon masaafatu qasri la kala fogaa culays baa yimid waa ka safari nuqlatan baciidu la mid yahay qiilku asagoo halkaasuu ka biyo kici ومxاaرم الcاaسبة في hذا كالأbi وkda بن cami لذkri وlaa يuعطى أنثى fain raaفqته بinتhu sulimat إlayha wuxuu gudba masalo kaleo wuxuu sheekhu yidhi wa maxaarim alcasabati casabada maxaarimteeda qaraabadaada xigaaladaada iyo xigtadaada qaraabadoodu ee maxaarimtoodu fii haada ay fi nuqlati fii safar nuqla maalan ilmaha wuxuu doortay adeerkii wuxuu doortay walaalkii oo hooyadii ka doortay hooyadii marka odayga adeer ama walaal ahaa baa safar soo galay aabba safaray bay la mid adeer safar soo galay iyo walaal safar soo galay oo wiilku doortay ama ilmuhu doortay waxay la mid yihiin safar ku yimid wuxuu ihi marka wamaxaarimu alcasabati kalakhi wاlcami waa casaba adeerku akhuna waa casabo wamaca dalika waa maxram waa maxram hadday gabar tahay buu yahay hadduu wiil yahay maxram buu u yahay wamaxarim اlcasaba marka waxaa laga ixtiraazayaa casabadii kuwoodii aan maxaaramta ahayn sida ibnاlakhi iyo ma ibnاlcam baan rabaa ibnاlcam iyo iyo wixii ka sii dambeey fii haada fii safari nuqla waxay la mid yihiin kalabi aabbay la too yihiin fayuqadamuuna calى اlumi wاxtiyaaطa linasab fayuqadamuuna calى اlumi maday kula mid yihiin si nasabka loo ilaaliyo adeerka safray iyo walaalka safaray baa wiilka la raacin saan nasabka u dhumin oo hawsha aabba qaban lahaa aysan khatar u gelin marka wuxuu ka ixtiraasay casabo aan maxram ahayn iyo maxram aan casabo ahayn labadaba waa ka ixtiraasaya wa maxaarim اlcasabati casabada maxaarimteedu qaraabada xagga nasabka maxaarimteedu kalakhi wاlcam wuxuu ka ixtiraasay maxram aan ahayn iyo casabo aan maxram ahayn ka abilummi awhooyo awhooyo hadduu doortay ilmuhu xaggiina safar soo galo meesha kuma jiro wey ilmu wuxuu ku horaayaa hooyadii ayib lanna waa maxram laakiin casaba ma ah maxram wey casaba ma ah ibnulcamna waa casaba laakiin maxram ma ah ayib fii haadaa arinkan waxaa weeye kalabi aabbu la tooyahay wakadaa sidoo kale ayaa liida karin ictiraas marka hore waa masala socoto lab iyo dhadigba ta waa lab iyo dhadigba ilmaha lala guuraya ama gabadh ha noqdo ama wiil ha noqdo laakiin ilmaha lala guurayo hadduu lab yahay ibnu cam waa soo gelaya wakada ibnu cambinba kalabi ah lidakarin wiil kada ibnu camin fii hada fii sadri nuqla ka abin buu la tooyahay lidakarin wiil yaroo la qaaday waa un masladii nasabka ilaalintiisii iyo hawshii infaaqi iyo tadiibkii waxbaradii bay ku dul wareegaysaa masladu haddaba ibnu camki baa kuu soo hadhay walaa yuctan ibnu cam loo dhiibi maayo unhaa dhadig loo dhiibi maayo in adeer gabadh loo dhiibi maayo maxaan loogu dhiibaynin waa gabadha laga hadlay waa midda mushtahaadka ah gabadh yaroo la ijtihaynayo oo raggu waan soo maray ragga qaarkood ka qabanayo qolyaha hunguri yuuqi soo maogid marka loo dhiibi maayo iyadoo laga ixtiraasaya khalwada muxaramada iyo mafaasidka laga baqaayo haddaba waa yahay fain raafaqathu in adeerkii hadday raacdo bintuhu gabadhiisi gabar u dhalay aamiinad ah oo iqa oo mutadayina ah ayaa la socota ullimat ilayha ullimat ilayha baa iican ullima ay dhigan waa laga fiican yahay maxaa idin dhigan anoo kale unbaad waatiin soomaa sulimad baa saxa waa sida raafici uu qoray kitaabkiisa muxararka saasaana wanaagsan maxaa yeele laga niqaashi ibni cam laga hadlay waxay ahayd gabadh dhadig bay xaqiiqatan ma aha majaaz ayib fain raafaqatu hadday in adeerka ay la socoto bintuhu alamiinatu iqa gabadhu dhalay oo qaangaadh ah ama calى aqalata mumayiza iyada gabadhan kale ka weyn ah oo lagu kalsoon yahay khalwada iyo wii laga baqay o dhan looga baaqsanayo sullimad waa la dhiibi gabadha ilayha ila bn alcami baa loo dhiibi marka waa maxduurkii baa meesha ka baxay u danayntii nasabkana waa ilaashameen wey ayb maxaa idin dhigan sullimad ilayha waa bintada bintadu ujeeda hadda laakiin waa anagu kufiin sulimad ilahi baa ku ficnay wuxuu ujeedaa gabadha cidda loo dhiibay ee gacanta ku hayn waa gabadhu in adeerku dhalay in adeerkuna wuu ku beela wa ka warqabhaya ah, macnahaas wey gabadhu in adeerku dhalay gabadhan ilma adeerka yihiin weeye hadde mise eedday u tahay ma aqaan eedday u tahay wa ku kaas tan yartaa eeddo u ah eedadeed baa loo dhiibay gabadhay eeddu taa loo dhiibo wey maxay u tahay sheekh ilyas sidaa ad fahanteen marmaa ka socdo faslun fii nafaqati اlmamluuk wuxuu basal yahay addoonkii nafaqadiisi waynu soo maray asbaabta bil waajibiya الnikaax wاlqaraabaة wاlmilku nikaax iyo qaraabo waanu soo dhammayn milkii baa inoo hadhay oo rubcu nikaax oogu dambeeya in sha allahu tacaala sheekhu marka wuxuu ka hadli doonaa intaas hadda cashirka ku saabsan yahay faslu fii nafaqati اlmamluuq calayhi kifaayatu raqiiqihi nafaqatan wa kiswatan wain kaana acmaa zamina wamudabaran wamustawlada calayhi cala almaaliki maaligga waxaa saaran ama yejibu calayhi waxaa ku waajibaya ruuxii muslimkaa iyo keyrkiiba kifaayatu raqiiqihi addoonkiisa wax ku filan addoonkiisa ku filaashihiisa yaa waajib ku ah marka waxaana loo jeedaa addoontii khayru musawajada ahi waynu soo maray addoontaadi haddii nin kala qabo zawjkaa qabaa biilkeedu saaran adiga kuma saaro ayb calayhi dushiisa waxaa maaligi kifaayatu raqiiqihi nafaqatan xagga biilka iyo wa kiswatan xagga radbaxa waxaa ku soo arooraya nawowi iyo raaficiba ku imanaya waxay ka tageen baqiyat almu'an baqiyat almu'an way la socotaa fi اlasax cinda shaaficiy baqiyat muanoo dhan biil iyo aradbax basa ma ah xaajiyaadka kale u baahan yahay addoonkuna way ku saaran yihiin hadduu biyuu ku weysto u baahdo waa lagala raba kamaai ahaara iyo wixii la halmaala ayb wain kaana addoonku haba noqdo acmaa mid indhala zamanan curyaanoo lixda lixaad bala dhihi maysa anuu addoonku xooluu yahaa haganna kan waa indhalaayahay lixda lixaadna waa laayahay waaba culaaba waxba biili mahay laga dhagaysan maayo mar haddii milkigaada uu ku jiro inaad fiisho waa waajib lanna sababka nafaqadu ku waajibta muxuu ahaa waa ahlmilku sababki weli waa la hayaa xadiid badan baa marka baab ku timid xadiidka abi hurera ugu caansan fii saxiix muslim iyo alimaam shaaficina waa wariyaa riwaaya uu abu cawaanana waa ku timaadaa lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu walaa yukallafu min alcamali ila maa yutiiq addoonku waxaa u sugnaaday oo biilkaa arbaxiisii weliba sida macruufka ah walaa yukalafu lagu mashaqayn mayo min alcamali hawsha iyo waxqabadkana ilaa maa yutiiq wuxuu ka rahayama wax kaloo dhiibi maayo bilmacruufida marka waa riwaaya cinda abi cawaana wa cinda shaafici laakiin muslim isagu bilmacruuf kuma daro marka halkan waxaan ka cabiray waa kiswo iyo nafaqo cala alkifaaya walcurfi ah ma ahan biil iyo aradbax muqadar ah oo amdaad lagu qadarayo tan waa maa waa bilkifaaya ka nafaqat اlqariib ka nafaqat اlqariib qariibka biilkiisu wuxuu ah cala alkifaaya nafaqada nikaaxana wuxuu ahaa muqadaray ahayd tan mamluugana waadna waa cala alkifaaya qiyaasan cala nafaqat اlqariib waxaana ka wanaagsan in la yhahdo qiyaas jaryan cala nas naskayna ku dul soconaynaa haddaan dhahi lahay marka naska ku dul soconaynaa waxaa naga hor imanaya nafaqadii zawjada ee hinda bintu cutba nabigu ka yidhi bimacruuf bilmacruuf taasna waynu ka soo jawaabno markaynu soo marayna asalka shaafici ee wax ku qadara waynu soo maray ilata wain kaana acma haba noqdo wamudabaran acma zamnan cafwan curyaan ah wamudabaran mid dib loo dhigay mudabarku waa addoonka aad tihi markaan dhinto xor baa tahay markaad dhinto xor baa tahay mudabar weli midkeebaad ku jiraa wey wamustawlada walow kaana raqiiqu mustawlada ha noqdo haweeney laga ilmo dhashaday mustawlada ha noqdo mudabar ha noqdo acmaa curyaan ahoo lextalaxaadla ha noqdo biilkiisii baa lagaa rabaa intaas mar hadduu sheeg wuxuu meesha sheekhu ka saaray mukaatabkii baa ka baxay idan mukaatabku laguguma laha biilkiisa kiswadiisa iyo tacaamkiisa kuma saaro leannu waa ka baxay hawshaadii isagaaba xoroobaya sababka ku xoroobi lahaabo bilaabay marka ninkan mukaatabka cinda shaaficiya biilkiisa kuma saaro addoonta musawajada nin kala qabana kuma saaro labadaas iyo e, muanti kale nafaqada raacaysayna meesha ku jirta kifaayadaas maxay tahay min haalibi quuti raqiiqi اlbaladi waudmihim wa kiswatihim calayhi kifaayatu raqiiqi nafaqatan kisb oo min qaalibi quuti raqiiqi اlbalad beledka addoomihiisa addoommaha quudkooda sida u badan ayaad siinaysa quudku marka qolyaha horta duqayda ehe asyaada saydiyaashan waxbay calfadaan oo dhar bay xidhaan addoommadii shaqaan dhar bay xidhaan dadkaasi waxa u quudee u aradbaxaa la siinayaa addoommadu ila dadku waa dabaqaad ilaahayba ma simin subxaanaه wa tacaala laa xisan walaa sharcan ba uma sinne ya amarkaasi xadiidka ku timid waxaan leenahay waa amru istixbaab ninkii addoon iska leh wuxuu cuna ha ka cunsiiyo ha u xidho wuxuu xidho waa walaalihiin waa addoommo idinkoo kalea axaadiistaa badanee waxaan leenahay waa mabniya cala اlistixbaab waa sunno weeye wujuub ma hadda waxaynu ka hadlaynaana waa xuquuqdii waajibada ahay alimaamu nawowina wuxuu soo guuriyey fii sharxi saxiix muslim in xadiidka lagu xambaaray cala alistixbaabi waannadbi laa cala alwujuub ijmaacaasi muran baa ka taagano niman badan baa ka dagaalamay abudar baa qaba inuu cala alwujuub yahay ibnu xasam jamaaca min ataabiciin baa ka soo guuriya oo masala khilaafiya laakiin anagu ta'wiilkaas ayaan maraa iyo udmihim koosaartooda sida u badan iyo wa kiswatim aradbaxooda beledka uu addoonku joogo sayidkuna joogo aradbaxa u badan iyo koosaarta u badan alaaba la isticmaalo iyo raashinka alaaba addoommaha isticmaalaan ayaad ka siinaysaa addoommadaada kamanaasi laa basa lilmamluuki acaamuhu wa kiswatuhu bilmacruuf baynu ku soconnaa almacruufkuna filbeled waa maxay asyaaduna dhaqankan ay leeyihiin addoommaduna dhaqankan ay leeyihiin sheekhu wuxuu yihi walaa kuma fillo baahidii addoonka iyo nafaqadiisii satrulcawrati cawra in loo asturo qayd in loo xidho cawrada ku qarsata keliya lagaa dhegaysan maayo taa waa dulaysi baxdiga asalkiisa waxaa iska le imaamulxaramayn fi nihaaya marka wuxuu waa taxqiir baa ku jira adiga inaad isku riddo go' qaadato shaal isku riddo wiilkii addoonka aad u xidho sarwaal tirikoota oo halkaa u haya xudunta iyo lowya hawshaasi marka waa bahdil wey waa bahdil marka la yeeli maayo walaa yakfi kuma filla satru lcawra aan dhahno marka xaggee uu ka keenay imaamka baxdiga wuxuu ka keenay nabigu ma yidhi lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu bilmacruuf macruuf ma aha wey caado iyo macruuf iyo ixsaan iyo ma aha wey ma aha wuxuu ihi sheekhu wayusanu waxaa la sunneeyaa an yunaawilahu mima yatanacamu bih min طacaamin waudmin wakiswatin watasquطu bimudiyi الzamaan wayusanu waxaa loo sunneeyaa san axaadiista ogu dhaqanno an yunaawilahu addoonka inuu u dhiibo mima kii xaggii yatanacamu bi uu ku raaxaysto oo min طacaamin raashiina waudmin koosaara wa kiswatin aradbaxya marasha xadiidka abidar baana asal u ah abidar xadiidkiisii waa walaalihiin ilaahay baa gacantiina soo geliyey wayna hoos joogaan faطcimuuhum mimaa ta'kuluun waxaad cuntaan wax ka siiya waalbisuuhum mimaa talbasuun waxaad xidhataan wax oga xidha walaa tukallifuuhum maa yaqlabuhum ha ku mashaqaynina hawl aysan karayn oo ka adkaanaysa fain kallaftumuuhum faaiinuuhum haddaad hawl culus u dhiibtaan la qabta oo garab istaaga riwaaya can ibni xabbaan oo waxaa ku timid walaa tucadibu cibaad allah walaa tucadibuu cibaad allah addoommaha ilaahay ha cadaabina khalqan amhaalakum waa uun idinkoo kale ah uun weeye addoommuhu idinkoo kale ha cadaabina marka waxaa weeye xadiidkaas marka waa xadiidkan ku xambaaray cala alistixbaab cala alistixbaab bacdu almuxaqiqiina min a'immati ashaaficina waxay leeyihiin daahiru nnas waa wujuub wax lagu awilana ma hayno waxaan leenahay ijmaaca imaamnawi soo guri baan haynaa khilaafkan dambe ee ibn xasam iyo nimanka ay keeneenna waxaan leenahay waa khilaaf ahaa bacd alijmac yimid ama qabla ijmaac ahaa ijmaaca dambe laaxiqa ana khilaafka hore saabiqa wuu rafcinhayaa calaa nadarin fi اlusuul doodannadu marka waa iska adag tarmayaana ka socdo wa tasqudu waa dhacdaa nafaqadii addoonka bimudiyi الzamaani xilligoo tagay ku dhacdaa ka nafaqati اlqariib waynu soo marray soo maaha ka nafaqati اlqariib qariibka biilkiisu wuxuu ku dhici jiray zamankoo taga amaa nafaqaةu الزawja والnikaax dayn calaa dimatikay ahaan jirtay marka addoonkii haddaad dhowr sano beelin xadgudub iyo dembi lagu qoraayo way cinda allah way xadgudub kaa ahayd adoo awoodi kari aad bisho laakiin bil lagugu qoraayo ma jiro ilaa an yafridahu اlqaadi horaan baynu soo maray nafaqaة اlqariib hadduu qaadi jaangooyo waxay noqon jirtay dayn calaa dimatika kadalika nafaqaة اlmamluukna waxay noqonaysaa dayn haddii qaadi oo hawsha soo dhex galo wailaa tasqudu way dhacaysaa bimudiyi zamaani bay ku dhacaysaa way qiyaasa can nafaqati alqariib maxay ti cillada jaamicada ah bijaamici ana kula minhuma waa maxay tajib cala alkifaaya nafaqaة اlqariibna kifaayay ku waajibi jirtay nafaqaة اlmulukna waa cala alkifaaya ta kale nikaaxna muqadaray ahayd labada baab waa kala tageen baan leen laakiin qaacidada aanu soo marra waxay taageeraysaa in la yidhahdo nafaqaة اlqariib iyo nafaqaة اlmamluukba dayn bay noqonaysaa لأnna maa habata bشhayءi lam yartafic ilaa bimilihi nafaqaة اlqariib wاlmamluuk daliil bay ku sugnaatay waana xaq lagugu leeyahay asalna xaq ninkii lagu lahaa ee bixin waayo waa in lagu yeesho waa in lagu yeesho sidii saydina cumar buu u xukumay dhambaalku uu la diray maca umaraaء اlajnaad waad garanaysa laakiin annagu waxaan ku kala qaadnay bifaariq macnawi ah faariq macnawi ah waxaan leenahay middan nikaaxana waxay u waajibtaa calىa sabiili mucaawada middan qariibka iyo mamluugana waxay u waajibtaa calىa sabiili almuwaasaat asalka waa laga sii doodi kara laakiin waxaa un rabaa keliya ma akhadku in la fahmo wayabiicu اlqaadi qaadigu waa iibinaya fiiha fi الnafaqati maa lahu maal almaaliki wasayid haddii addoonkii asagoo uusan shaqaysanayno isku fillayn sayidkiina uu markaa biili waayo addoonka iska lahaa hantidiisaa loo iibinayaa laakiin iibka waxaa ka horeeya addoonkaa la kiraynaya addoonka waxaa leeyahay xafiiska ka shaqe beertan fal shaqayso wixii aad soo saarto isku biil wixii kugu filla kaasoo harana odayga u tuur odayga sayidkaadaa ku balqi isagaa yaa la shaqo gelinaya wayabiicu lqaadi ee meeshu u dambayso imaamka qabanaya si aad ogaato haddii xalkaa la helayo waa khayr wayabiicu اlqaadi qaadigu waa iibinayaa fiiha ay fi الnafaqa maa lahu maal almaaliki lianna waa xaq waajib ah oo inuu guta laga rabay maaliga iskale addoonka hadduu bixin waayey waa in dowladdu meesha ay soo dhex gasho si dadka loo kala badbaadso xaqana loo saxo fain fuqida almaal waxbaan ka tegay fain fuqida almaalu maal haddii la waayaba maalka uba qarsaday ninku aqoonnihiisii uuba bedeshayba kaararkii oo dhanba odayga imtixaan weeye addoomihiina waa kan gaajada u dhammaanaya fain fuqida almaalu maal haddii la waayo amarahu wuxuu farayaa qaadigu sayidka uu farayaa bibaycihi addoonka in la gadaba iibi dad kaloo muslimiina baa laga yaabaa intay iibsadaan inay dhaqaalaystaan amarahu bibayci bayci اcabdigu aw amase wuxuu amrayaa ictaaqi inuu xoreeyo wuxuu le wa kugu rafaadee hadda xoree qasab wey ima inaad xorayso addoonka oo xor noqdo u shaqaysto oo xilkiisi kaa wareego oo xor adoo uu noqdo yo imaa in aad iibiso cid kale ay la wareegaanoo markaa iyagu ay dhaqaalaystaan wاdliil waa maxay waa laa darara walaa diraar laa darara walaa diraar qaadigu maalkii sayidku iibinayaa su u nafaqeeya addoonka haddii maal la waayo addoonkaa la iibin ama waa la xorayn amarkaana asagaa iskale waxay u khudwacaysaa usuulu shariica cadidka ah laa darara walaa diraar lama ogola in lagu xadgudbo addoommadan walaa tucadibu cibaad allah khalqan amhaalakum naskaasaa ku cad xadiidkan hadda asal buu u yahay masaailkan oo dhanba wixii dhibaato ah iyo ummad in la kala hagaa asagaa asal u ah wayujbaru cafwan wayajburu amatahu calaa irdaaci waladiha wuxuu u gud masalo kale oo khusaysa addoontii iyo sayidkeed haddii marka la waayo sayidkiiba la waayo maalkiisii la waayo waxaan leenahay hala shaqaaleeyo addoonku shaqaal loo waayo waan u dayn qaadaynaa qaadigu wuxuu amrayaa inuu adoonka loo dayn qaado kadibna lagu qoraa hantida ayada ah maaligi meel laga dayn qaado haddii la waayo baytumaalka ayaa laga dayminaya oo cafwan laga biilay baytumaalka muslimiinta ayaa addoommahaas dadka muslimiinta dul saaran weyn ama muslimiin baa iskale ama haddii ahludimana dhex joogtaa iskale waa in baytumaalka laga biilo haddii baytmaalku usan lacag lahayn ganacsataa muslimiinta tujaarta la bilay tujaarta dadka maalqabeenka muslimiinta waajib waxay ku tahay inay masaakiinta bilaan ibn xasan wuxuu hi hadday waa lagu jihaadin ganacsatada muslimiinta hadday dadka maxasta ah ee meel laga biila la waayo ay intay qaaran u ururiyaan iskugu dardari waayaan waxay ku noolan lahaayeen jihaad caalim aan la iclaamin waqaatulu fii sabiila bay gelaysaabud warka muxuu idin leeyahay warkaasi wax khilaafsan oo saxan ma jiro daruurada halka hadday gaadho in lagu dagaalamayo jihaadkana jihaad shahiida uu yahay muran ma laha baashan aad walba anaa waxaygaa iska leh maxaa iska ilaaliya dadka muslimiintao dhamana baahida u dhammaanaya ee idinla dhashay walaalihiinah dowlad nafaqaysan lama hayo ayagoo iskuma fillo mar abaaraha ku dhufan mar faydaanaad iyo biyo fataha iyo roob iyo togog iyo webiyaal baa rogi dadka ayagaa dadka haystaa waajib ka saaran yahay wuxuuna u deliishaday axaadiistii odhanaysay ninka isagoo socotaa reer marti gala ooay marti gelin waayaan hala dagaalamo oo ha ku jihaado ilaa uu ka qaato martigelyadiis uu ka qaato nin musaafiroo socoto oo reerkiisibaa shalay ka yimid hadduuba ku shiidayo inuu wankaadi qasho uu ku dagaalamayo maxaad moodaa miskiin musiibe ku habsatay walaalkii oqani oo caloosha ka xoqanna uu naf in wax siiya uu diiday birtaa laga asli buu leey raggaasoo dhanba ilaa masaakiinta la nooleeyo waana hawsha gar wey aan iskaga tagin wuxu uhi wayajburu waa dirqinhayaa muu qasbahayaa sayidku amatow addoontiisii calaa irdaaci walada ilmihi ay dhashay inay nuujiso addoontii baa ilmihi ay dhashay maayo waa qasab buu leehay waa inaad nuujiso ilaa iskala weeye darada inuu ka qabto xuduuduba ku oofinhayey ilma ay manqisay inay diido ka waran inay nuujin weydo waa lagu qasbo leannu caanaha iyo manaaficdaba waxaa iska leh sayidka sayidka marka wuxuu leey isdhaqaalee bikhilaafi zawja gabadha xorteed qabti ma qasbi kartid annaga soo maray inaad barbarida iyo inaad xoogo mushqaali siisa mooyee lama qasbi karo ya wuu soo socdaa in badan baa manhaajka hor udina waa laydin kari maayo sidoo kale waxaa la mid ah hayruhu hayru waladiha ilmaheeda ilmo aan ka ahayna inay nuujiso waa waajib infadala hadday caanuhu ka soo hadhaan canhu can waladiha markay ilmaheeda nuujiso haddii ay mid kale nuujin karto asna manqanay waa inay nuujiso ku islaamiyadoo naf baxahaya hadduu dhan nuujina waa inay nuujiso kulligu ku qasbahaya lanna waa iska baytimaala baahina aan loo qabin ilmana u dhimanayo wakada waxaa u bannaan weeye sayidkii inuu qasbo amadiisu ku qasbo calaa irdaaci hayri ay hayri waladiha ilmaheeda ilma ka ahay infadala canhu alimaam raafic wuxuu ku daray hadduu ilmaha asagu dhalay laakiin waxay dhaheen shaaficiyu waa ilmaha asagu ama ha ama khayrkii ha dhale mar ayadu hadday dhasho inay nujiso waajib isna waa ku qasbahayaa haddaysan dhalinna oo welidkeed ahayn laakiin caano dheeraada lahayana waa uu ku qasbi karaa in hantidaasi lagu badbaadiyo ruuxa muslimka lanna waa milkigiis ayib hmm. muxarak wuxuu leeyahay calىa waladihaa minhu buu leey maya ka dhashay ee weliba ay sayid ku dhashay ku qaydaya muxarak waana khalad nawowi tacbaaradiisa ka fiican waladka ama asagu ha dhalo ama qof kale ha ma dhasho soo maaha waa la rabaa wey wuxuu ku qasbi calaa irdaaci waladiha minhum min asayid kaasuu ku qaydaya qaydkaasna waa khalad ayib waxaa u bannaanan sayidka weeye wa fatmihi waxaa u kale inuu ku qasbo wayajbiru amatahu adinta wuxuu ku qasbi karaa sayidku calىa faطmi ilmaha inay guriso ilmaha inay guriso qabla xawlayni laba sano ka hor in lam yadurahu hadduusan dhibaynin gurintaasi ilmaha islaanta wuxuu arkay sanadba ilmihii nuujinaysa wiilku waaba kacay waa agooraysa raashinkiisi uujidiis iska cabahaya adoontuna inuu ku raaxaystuu rabaa oo hawlo ku qabsado odaygii sayidka wuxuu waa qasab oo ilmaha guriso xaq buu u leh qaabka u dhaqmahayana asagaa garanay waa loo ogol yahay laakiin bishar in lam yadurahu hadduusan dhibaynin ilmihii weeye inay ilmihii guriso oo maqaasid kale iyo dana kale uu ku oofsada ayaaba dhici karta sayidku markaa laga hor istaagi maayo tasarufkaasi ayn mafsada ku jirin ayib wuxuu kaloo leeyahay inuu ku qasbo calaa irdaacihi inay nuujiso bacdahumaa bacda alxawlayn laba sano kadib ee lam ayada hadduusan dhibayn marna inayna xoolanka ka hormarto ku qasbi karaa marna wuxuu ku qasbi inay kadib marto haddaan dhib jirin maxaa yeelay wuxuuba waa tasaruf fii maalihi weeye wax mushkilo ana aan markaa keensanayn wax mushkila aan aan keensanayn wa calaa irdaacihi bacdahum bacda alxawlayni in lam yadurahaa ayada hadduusan dhibaynin maxaa yeelay haddayda dhib ku dhimadanayso waa la dhaafooba xilligii nugmada xawlayni kaamileen baa laisku waa dhammaatay wixii ka dambeeyana haddaan anugu isku xisaanfali laha anigabaa ku dhibaato mudanay marka ayadaa waxay soo gelaysaa walaa tucadibuu cibaad khalqan amhaalakum ayb wuxuu ka gudba ka wareegay sheekhu addoontii wuxuu hi walilxorati gabadhi madaxa bannaaneed xorta ahayd xaqun xaq bay ku leedahay fi tarbiyati ay tarbiyati awlaadiha caruurteeda inay carbiso koriso xaq bay ku leedahay ilmuhu anaa dhalay anunbaa iskale waxay soomaalidu yaqaanaan ilmo ninka dhalaybaa iskale hawshaa ma hooyadu xaq bay hawsha ku leedahay nabigaa la weydiiyo le nabi allow man xaqu nnaasi bixusni suxbati aw saxaabati fii riwaaya nabi wuxuu ummak uma man ummak uma man ummak uma adnaaka fa adnaak saddex goor markuu hooyo sheego marka afraad aabba kadibna uma adnaaka fa adnaak walilxurati xaqun fi tarbiya waad soo marka xaqaasi sida loo tartiibin markuu xaqeedu dhacahayo howlaheedii waad soo hadda marka inta wuxuu u soo celiyey arar waa gogoldhig masale soo socota falaysa liaxadima haddaba fadmu qabla xawleyn siaad u mar hadday aq meesha ku leedahay hawsha nuugmada iyo gurintana faragelin bay ku leedahay haddaba walaysa liaxadihima midkood ooma ahaanin labadii isqabtay labadii sooja xorta fatmu ama aan kuwii addoommadaaba hadday doonaan fatmu ilmaha in gooyo la guuriyo qabla xawlayn laba sana ka hor lanno dhibbaa ilmaha ugu sugan wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilaynina alla yidhi subxaanahu wa tacaala dalika cafwan liman araada an yutima radaaca walahumaa waxaa u ahaaday waalid waxaa u bannaan weeye inay fatmiga u bannaan qabla xawlayn walahumaa labadu waxaa u ahaaday fatmuhu ilmaha in gooyo qabla xawlayni in lam yadurahu ilmaha haduusan dhibaynin ku dhibaata mudanaynin caruurta isku ma ilmaha markuu sanadba gaadhaba canaas waxba ku falayn qolyaaba shan bilood kaga tagaayaba oo canahooda kale iyo uujidooda iyo mushaarahooda iyo malabkooda isku dhufanay ilmana asagoo saddex jir buu xataa naas kooyadii jiidoo daba taaganya iyagaan isku baab ahay isku ma ah waliaxadihimaa labada waalid midkood waxaa ahaaday fatmuhu ilmaha inuu gooyo oo guriyo bacda xawlayn walahumaa lilwaalidayn aziyaadatu lahumaada inay dhibtaan u malayn waxba lasoo gaabinaya laakiin waa iska caddahay tii hore waa maxay labada waalid midkoodna ooma banaano ilmaha inuu guriyo iyadoon xawlayn la gaadhin leanna waa kahordhac ka hordhac midkood si gooniha ah laga hadlaya haday isku waafaqaan dhib ma lah waxaa laga hadlaya mid inuu ku nintoocsado oo hooyo tiraa go baan qaatay ilman aan guriyo asagoo sanad laba sanaba gaadhin laga dhegaysan maayo hooyadoon ku raacin yuu adaygu go qaatay in ilmaha la guriyo laba sano ka hor idaanna wixii la xawlayn ka horeeya midkood keligii ma nintoxsan karo kuma takrifali karo laakiin wixii xawlayn markaa ka horeeya si raalli iskaga yahay waa la gurin karaa kadibna waa la gurin kar raalli iskaga yahay ayib cafan kadib baan ujeedaa midkood baa midkood baaba ku filan midkood baaba ku filan ziyaadada laga badanayana waa in ay isku raacaan inay isku raacaan walahumaa waxaa u ahaaday weeye labada oo mid walba u bannaan inay guuriyaan si cafan si wada jira walahumaa si wada jira waxaa u bannaan inay guuriyaan ilmihii qabla lxawleyn ee lam yadurahu hadduusan dhibayn walixadihimaa mid goonia ah waxaa u bannaan fatmuhu bacda xawlayni laba sana kadib lena waa dhammaaday wakhtigii walahumaa si wada jira waxaa u bannaan aziyaadatu inay ka kordhiyaan xawlaynko saddex sanaba ay iska sii nuujiyaan haday isku raacaan meesha waa iska cadda culays badan kuma jiro waxaan laga iska ilaalinhayaa mar dhibaato jirto socon mayso haddayn dhibaato jirin waxaa fiirin ma qabla qabla xawleyn mise bacd alxawleyn ayb wuxuu u gudba haddaba marka addoonka hawlihiis walaa yukallifu sayidku ku mashaqayn mahayo raqiiqahu addoonkiisa ilaa camalan hawl mooyeen yutiiqu awoodo maaligu iyo sayidku waxaa laga rabaa addoommadiisu hawlay qaban karaan unbuu u diraya xadiikii baa ku cad abi hurayra garanayseen yukallafu min alcamali ila maa yuiiq walaa tucadibu cibaad allahi waxaa weeye khalqan amhaalakum walaa yukalifu raqiiqahu ilaa camalan yuiiqu wayajuusu waxaa bannaan mukhaarajatuhu mukhaarajat alcabd addoonka in la shaqaalaysiiyo wayajuusu waxaa bannaan oo u bannaan weeye maaligii cafwan mukhaarajatuhu inuu addoonkii shaqaalaysiiyo bishari ridaahumaa iyadoo raalli laskaga yahay wahiya mukhaarajadina waxaa weye kharaajun mushqaayad wey yuaddiihi addoonku uu gudanayo uu keenayo kula yowmin maalin walba aw usbuucin sitimaan walba ayib sayidka waxaa u bannaan addoonkiis inuu yidhaahdo ha fadhiine orod soo shaqe soo xoogso guryaha soo dhis beeraha soo wixii aad keentana waan kala baranaynaa ama boqolkiiba waxaad leedahay sideean ana labaatan baan leeyahay ama adugu qaado konton ana konton aan qaato sidaas wey waxaana udaliila xadiidkii fi saxiix muslim eed garanaysaan xadiiii anas xadiia anas abu ayba oo dadka la odhan dadka toobi jiray yuu nabigu intuu u wuxuu toobay umu salamaad markuu toobay buu weydiiyey nabigu kharaajkiisi maalin bu wax laga rabo addoon bo marka iyada intaasa laga raba hooyadii nabigaa kala hadlay ahalkiisa wuxuu ninkan kharashka aad ku qorateen maalinba inuu soo shaqeeyo uu keeno waa ku badan yahay ka dhimo ka khafiifiy marka nabigu waa qiray maxaa yeelay wasfigiiba hadduu ka hadlay asalkiiba ogolaad asalkiiba ogolaad alamru bilwasfi waa inagu soo marra waa amru bilasli shaafici waxay idhaahdeen iqaamadu waa waajib cafwan waxaan u jeeda maalikiyo waa waajib bay وkadaلika bعض الxanaفiy وbعض الشhawaafiع kالmuxadiثiin waa waajib waxay u deliishadeen waxaa la isamray dhaheen in la watriyo meela laga shafciya la isamray alأmru biاlwaصfina waa amru biاlأصli shaygii qaabka loo habayn lahaa hadii lagu amray asaga asalkiisina waa lagu amray wey marka almuhim mar hadduu nabigu qaabkii looga khafiifin lahaa abu ayba mushqaayadda lagu jornaatiga maalib laga rab ka hadlay asalkan waa la ogolaada waana marka waxaa weeye waa masaailka ka baxay usuusha ka baxay wy addoonkan iska lahaa wuxuu soo shaqeey dhanba inaad yeelatay ahay laakiin shareecadu waxay fududaysay min baab alixsaan waraxma waxay fududaysay xoolahaadii xoolahay soo shaqeeyeen inaad kala badhataan addoonka soomaalkaadi maaha maal maal keenay sona isla laqda ma ahayn waxaa la maya maal maal keenay qayb baad u balqan kartaa qaybna adaa qaadan kara marka waa usuusha ka baxday weeye masaa'il ka baxay usuusha caadiga aw waa maa laa yuqaasu calayhi alkhaarij can اlusuuli laa yuqaas meeshay dhihi jireen wadaadihii weeye inkastoo ibnu taymiya ka niqaasho leeyahay ma jiro masale ka baxday can اlusuul sideeduba majmuucu kaga hadla ma ogolo almacduul can اlqiyaas almacduul can sanani اqiyaas laa yuqaasu calay waxba kama jiraan baasug masala fiqiya oo nabi maxamed ka sugan iyo ilaahay ka sugan oo shaarica ka sugan oo asal qiyaas ka baxda laga keenay baa anaa jamcinaye waxay fuqaha sheegeen oo dhan fayl buu geliyay ilaa laba boqoloo beej buu kaga hadla wixii kalena keenabu almuhim waa un dhib ma laha waxaa laga yaabaa inaan la isla fahmin mafhuumulqiyaaska ay fuqahadu leeyihiin wuu ka bay ka baxday masaladu waxaa laga yaabaa marka in ibnu taymiya uu waasicinayo o ballaadhinaya daa'irada qiyaaska wadaadahana ay cidhiidhiyeen midda kale mafhuumul usuulka laftirkiisu ay ka baxdaan laisku waafaqsanay marka dagaal baa ka taagan dhibba ma leh sheekhu wuxuu ihi wacalayhi waajib ku ah dushi saaran maaliga haddii laga baxay addoommadii bini laga baxay duunyadii xaqay lahaydna waa in laga hadlo ila nafaqat raqiiq waxaa la mid ah nafaqat alxayawaanaat almamluuka ila kanba la leeyahay wa wacalayhi waxaa saaran way maaliga calfu dawaabihi xoolihiisa nool ee geela iyo ai iyo lo iyo dameer iyo dunyo kalaba ah inuu calfiyo calfu dawaabihi inuu calfiyo calfiga waa markaa masdarki calaf hadii le waa la cunayo calfigu waa dheefintii iyo waxsiintii haddaad laanka kor dhawdo ood calaf jiraadana waa shayga cawskii wey iyo doogii iyo waagadii wacalayhi waxdusa calfu dawaabihi wa saqyuha inuu waraabiyo oo u calfiyona waajib ku tahay marka axaadiid badan baana hawshaa ku timid waxaa laga qaatay xadiidkii ansaari riti baa nabigu u soo dacday calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabiga la hadlay nabi allow wuxuu ninka ileh gaajana waa ii dilaa hawlna naftu igaga gooyeybu hawl iyo shaqo iyo rar naftu qaaday gaajana waa ii ansaarigii baa loo yeedhay waaa l ritigan madaa iskale ritigan uu nabig uu ii sheegay buui annaka tujiicuhu wa tudibuhu inaad gaajo u dishay xaggana aad dhib nafta kaga qaday buu sheegay ha yeelina xoolaan iska ilaaliya nabigu wuxuu hi salaatu wasalaam xoolihiinna kursiyaha ka dhiganina gaadiidka gaadiidso intaad korka iskaga fadhiisato ha ku dul sheekay hebel bal warran suuqud maxaa laga faraski waa taagan yahay bururta ku haya dameerka warrafaadsi korkaad ka saaraad kuraas ama dantaada ku gaadh ama ka deg ku sheekayso nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam sayidina cumar maalin maalmaha ka mid ah wadaadkii loodhan jiray musayab ibnu daarim taabiciga qiimaha badnaa wuxuu yidhi ra'aytu cumar bnu khadaab yadribu jamaalan wayaquulu lahu lima xamalta calaa jamalika maa laa yutiquhu cumaroo nin bukuurad ku garacbafta ku haya oo isna galgalanaya markaasuu wuxuu ku dilhayaa ritigaada hebel ah maxaad u saartay xamuun uusan qaadi karin inagu waa taqaanaan intii dhowr fuusta la saaro oo dusha laga yaan weliba meel ka duleynayna boob juq laga siin dameeraha u artay si loo reer koonfureed waxay dameera ku dhigaan soo garan maysaa dowlad goonay u baahan yihiin nimanka dowlad gooni oo hawshaa wax ka qabata meesha foosada ka sokaysa waaa laga samayn ee miskaha ah yaa laga dulaynin boog laga danqo oo dameer ku ordo waa dulan weeye hawsha aan la ogolay abu horeyre fasaxood garanaysaan nabig wuxuu hi haweeney baa loo cadaabay bisad ay xabisay meel ku soo xidhay maysan calfinoo balaq iyo wax maysan siin ma aysan siidaynaa iska qaraabatee kadib gaaja u dhimata naar bay ku gashay naar bay ku gashay halis wey marka xoolaha lama ogolo shayada wa calayhi calfu bal shaafici waxay ka niqaasheen aban kor u dhigay waxay ka niqaasheen haddii xoolihii aada lahayd waxaad ku calfeed aada weydo biyo iyo baadaad siisaad weyday laa deeq walaa dayn walaa meel lagu foofaad weyday nin bay meel beer beenshan u buuxdaa oo calaf iyo caws oga buuxda wuuna diiday waxay dhaheen shaafici waxaa waajib kuga inaad ka dhacdo waad booliyan cawskaada oo baad u sheega asna dili mayse taad buquujiso oo bur ku lafabixiso oo geed iskaga xidho yaad xoolaha ka noolayn hadhow markuu roob kuu da'ana xaqii baad iska bixin bay dheheen maxay ka dagaalamayaan culammadu neefkan xayawaanka muxtaramkaa in la badbaadiyo kana waa garan waaye beertan iska ba'day ee cawsku ka buuxe ee wuxuu ku qabsan jirin inuu kaa diid inuu ku daymiye diid inuu kugu deeqa diid meel kala u dhaqaaba ma waa dhici bay dheh waad booliyan xoolaha noolayn waad ku barbixi kadibna ha dhowbaad xaqii iska bixin markaad heshay waa deen kugu qoran barna waxay dheheen maya waa aqu xaqu maanacay waxba ma lahaa ninkaasoo kale leanna waa shay ka badan baahidiis xoolahan u nafbaxahayaan waa laga noolaan haddii waa laga noolaan laya somalia waa isbaabi'ine la yidhaahdo waa dayn <laughs> kitaab abn kusoo maray alimaam raafic markuu marayo sharxu kabiirkana halkan xataa wuu ku sheegaa maslada markaasu dana wuuu ku ixaalaya kitaab kitaab alkasbad kusoo marteen marka maslada aada laskaga ilaaliyo sheekhu wuxuu uhi fain imtanaca hadduu diido xoolihiisu inuu calfiyo ama u waraabiyo ujbira waa lagu qasbi waraabintoodii iyo calfintoodii iyo daajintoodii filma'kuulin xayawaankii la cunaye la calfanay xayawaankii la calfanayo maxaa lagu qasbahayaa calaa baycin aw calfin aw dabxin waa lo geel waa digaago kalluunkan waaba la dhaqdaaye almuhim xayawaankii makuul laxmiga aha hadduu calfin ama uu waraabin waayo waxaa lagu qasbaya laba mid iibi baa dadka loo dhaqaalaysta ka iibi ma diiday calfi ma kawaanka geel intaad gawractahaa hilibkiisaa la cuno laakiin xayawaanka gaajo u disha maayo tima nin leh inuu xiro iyo inuu daayo asaga ka falowdaa socon xoolaha ama waad gowrici ama waad iibin ama waad calfin saddexdaa haddaad diiddana maxaa ku yaqaana bakooradda saydina cumar wuxuu ku garaacayaa nin neef saaray xamuul ka xoog buu ku dilhaya ul ku shubhaya asalkeeduna waa maxay waa laa darara walaa iyo adil hadda soo maray iyo waciidkii nabiga ka ratibay in la dhibo lama ogolo cidaan dhib mudnayn ayri ayr makuul xayawaanka aan la cunayn dameeraha oo kale balaha oo kale eyda oo kale lagu aasada banaanta marka in la kaydsadoo kale w la halmaala maaa lagu abaya wayujbaru fii ayrihi ayrkii waaa lagu qasbaya calaa baycin inuu iibiyo neefka isdhaafiyo aw calfin ama calfiyo ile lama gawrici kare neefka aan la cunayni in la gawraca lama ogolo hal masle ka naqaasheen fuqahadu neef intuu weydnimo la hadhay meel laga qaada aan lahayn hadday naftu qabato ma la gowrici karaa ha la xalaaleeyay dhaancaamadu tay gowracaan ba iskaga tegayaan iyaad xalaalaynaysaa ruwaag iyo haadda iyo baan u xalaalaynaynaa ayagu sidoodo bakti iyo birsol waa iskugu mid kuwaasi maxaa loo xalaalayn ayib aan iskaga tagno kuwa marka waa inuu markaasi waaa lagu qasbaya waa wii lagu badbaadin lahaa in la iibiyo ama la calfiyo laakiin waay dhaheen waa gawrac daruura waa la gawrac bay dheheen way u badan yihiin waxaaba dhici karta adugu waxaad cuni weyday in wadaad haragga leefleefay uu soo maro oo ku caliyo qobo isagoo xalaana marka adigu waxaad qaada weyday nin baa qaadahaya gawrac xalaale walaa yaxlubu lisi maayo maa dara waladaha xoolaha ilmahooda iyo maqashooda marka laga lisahayana waa in wax lagu reeba candhadooda ilmaha wax loo daayo oon gaajo loo dili idig baa nuugaysa maqal baa nuugaysa waxaraa meesha jooga haddaad shiiqi u dambaysaba ka dhiijiso ilmihi aggee u dhaqaaqahaya walaa yaxlubu lisi maayo agga caanaha wey ama candhada maa dara waladaha ilmaheeda wax xadiidkii guud ee laa darra walaa darara waa u daliil waxaa kaloo u daliila xadiid khaas oo masalada ku yimid oo laga wariyey wadaadka loonya diraar ibn alaswar wuxuu idhi ahalkaygii baa ii soo dhiibay hala irmaan oo nabiga u geey yidhi hadiye ah nabigaan u geey calayh salaatu wasalaam markaasuu nabigu yihi bal lis hadda geela lis markuu aan lis ku bilaabay waxaan dancay buui hal walba waxa ku jira candhadeeda inaan ka dhiijiyo oon shiiq aana ku reebin nabigu wuxuu idhi dacdaaciya laban caanaha kii u yeedhayay ku daa andhada uda waa ku reeb neefka ilmihiisa u baxsan ama caano dambaaba soo ciskanoo way soo raaci u kaadi iyo laa darra walaa lama ogolo wamaa laa ruuxa lahu qolyaha dee nirgaha iyo maqasha nafta ka gooy waa taqaanahat nafta ayib candhada waxaa la rabaa inaad wax ku reebto ceediyaha in la iska jaraa la rabaa oo neefku markaad lasi socdaan dhib u geysanin wixii neefka muxtaramka dhibaya dhan waa ka fogaato wixii adiga dheeftaada ku daraya iyo isaga dhibkiisa hadday isqabtaan adiga dheeftadaa la hormar laakiin waa in si musaawaad ah oo miisaanan lagu wada baasha wamaa laa ruuxa lahu xoolaha aan naf lahayn ka qanaati waba kanaalkii iyo gacankii biyaha soo qaaday iyo wadaarin gurigii laa yajibu ma waajibayo cimaaratuhuma in la amiro oo la dayactiro waajib ma aha aqwaal badan baa ku jirta awjuh aqwaal shaafici laga soo guuriyo oo laysku khilaafay sheekha iska lemiso aimada ka dambeysay baa iska lemiso wujuuh weeye muran badan baa ka taagan laakiin ariiqada imaam raafi ee baqawi iyo jamac ay baa ila xoog badan wadaadahan iyagu waxay leeyihiin oo sida haddee kutubta u badana wamaa laa ruuxa lahu ka qanaatin beer baad lahayd kanaalka biyaha kuu soo qaadayay hadduu dumo oo abaajiyo oo isku daato in la xalxaalo oo carada laga qaado la habeeyo waajib maaha guri baad lahayd faraha waad ka qaatay markaasuu daxalaystay oo rinji ka daatay oo dildilaacay oo roobku meel la kacay idan inaan dayac tiron hagaajiyo waajib maaha maxaa waa tanmiya lilmaal tanmiya lilmaal maalka in la kordhiyo oo la badiyo oo la hormariyo waajib ma waa iska maab wax iska bannaan laakiin maalkii inaan la dayicin baa waajiba ah. waxaa la iska reeba waa idaacat lmaal ayb ee la iskama reebin bay dhaheen inaan inaan hormarin waayo on kordhin waayo alimaam baqi wuxuu leeyahay hantidan oo kale in la dayactira waa waajib buu leeyahay maxaa yeeley qaacidu dariishada la yidhahda atacridu lishay yucطى xukma dalika الshay idaacaة اlmaal xaaraam soo ma ahayn haa wixii idaacaة اlmaal keenahayana waa ka idaacaة اlmaal bu idan muxuu ahaa atacridu lishay shayga in loo bandhigo sabab halligo oo baabi'iya yucطىa xukma dalika shay o idaacaة اlmaalki ah xanaanayn cafwan dayactir la'aanta maxay keenaysaa daartii dhannayd ba inay dunto oy noqto ka lam takun bilams idan waxay la mid tahay kal idaaca ma kuu bannaana daartada intaad dumiso digaandigaha ka dhigto inaad kaba tagto kuma bannaano hanti bay ahayd sidoo kale dumintii inaad sabab u noqotaan lagaa dhagaysan maayo marka adugu ra'yigaas uu sheegay baqawi baa yaa fiican min xayu daliil wallahu subxaanaه wa tacala aclam rubcu nikaaxna halkaasa u dambaysa kitaab اljiraax iyoyna habeen dambe insha اllahu tacala wallah aclam